wasiyaduna sharciga aada bay u wanaagsantaho nabigeenu sala allahu alayh alih wasalam waa kiin badan dhihi jiray qofka uma habboona muslimkaa inay saddex maalmood dardaaran la-aan maraan anaa mawdka iyo ajasha wax badan inaad xasuusnaato wakti kastana ajashaadi inay soo dhowdahoo la gaadhay ay dhici karta aada xaadirsato xaaladaadi iyo duruuftaadi iyo xuquuqda dadka idinka dhaxaysana de saddex maalmood waxbaa iska bedeli kara xuquuq baa ku fuuli karta kuwo lagugu lahaa baad gudi kartaa kuwa aad dad ku lahayd baa lagu siin karaa wixii isbedela dardaarankaagu inuu isla bedelo waxa laga doonayo wey waxaa kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kale uu yidhi ilaahay haddii aad dhimataan wuxuu xoolihiina idinkaga sadaqaystay ulud saddex meelood meel bimacnaa aakhare inaad geysato xoolahaad ku dhimatay aada ku tacabeeshay dhib iyo dadaal badan aada u soo martay adoon aakhare aakhir laxdadaaday wax ka qaadanin inaad isaga tagtaay aday kuu suuragal tahay ma fiicna aakhiru zamaankana aaaar iyo riwaayaad badan waxay tilmaamayaan in dardaaranku si dadban u yaraan doono oo geerida kediskaa ay badan doonto haddana waxaan filayaa mowtulfajihi waagii hore qofka wadnaa istaagay iyo wax yaryar baa dhici jiray hadda jamaacaad iyo koox koox baa kadis loogu dhimanayaa diyaarad baa dhacday markab baa degay gaari baa shil galay bas baa shil galay oo soddon afartan qof baa hal mar tegi madfac baa ku habsaday dagaal baa meesha ka dhacay oo rasaas baa leeftay intaadan cudurro iyo daacuunaba la gaarin wasaailkii dagaalka ama horumarka noloshu dhibkooday wataan marka mowtulfajadii waa bataye ha lagu dadaala dardaaranka yaa dardaarmi kara tasixu way asaxdaan wasiyadi iyo dardaaranku min almukallafi qof mukallafa ah. qof baaliq caaqila wey waana qaangaar caqlina waaliya ilmo sabi ama dardaarmi karo majnuun waalanna ma dardaarmi karo walow mubadiran qofkaa dardaarmayae qaangaarkeexna ee caqliga leh haba noqdo mubadiran mid maalka ku ciyaara oo qof aan xoolaha tadbiir wanaagsan oo ku ilaaliya aan ahayn oo mubadir iyo safiih hadduu yahay adduunka inta uu nool yahay asalku waa inaan loo ogolaanin xoolihiisi inuu ku ciyaaro sababtoo a ah dantiisa iyo maslaxadiisana ma garanayo berrina dadkuu culays ku noqon ama intuu waxwaayuu tuugo bilaabioo waxani iyo dhac bilaabi ama isagii baa baahan oo tuubsi iyo gacmo horsi buu bilaabi ama xataa dad uu mas-uulkaayo hoos joogay baa dayacmi isaguna garasho iyo tadbiir ku filan ma laho maslaxadiisi iyo maalkii uu ku ilaaliyo waa laga mamnuuc inuu ku tasarufo iyadoon lala ogeyn laakiin markay dardaaran timaado asalka maalkiisa naftiisaa loo xifdinayay naftiisiina waa tagtay maslaxaddu in dardaarankiisa la ogolaaday ku jirtaa uma alkalaamu kadib hadalku baabulwasiya laga hadlo fii faslayni laba fasal weeye ama laba qaybood weeye axaduhumaa midkood fii nasbi lwasiyi qofka dardaarmaya in la magacaabo oo qof qofka wasiga la yidhaahdo waxaa weeye qofka loo dardaarmayo mas-uuliyaddii maamulkii ka warqabkii gacan ku-hayntii tasarufkii dadkan maatiga iyo ilmaha yaryarka iyo dadka mas-uulka laga noqonayo maalkooda fii nasbi lwasiyi qofka loo dardaarmay maamulkooda in meel lagu ogaado loo taago way loo istaajiyo wa sharduhu qofka wax loo dardaarmayo ee laleeyahay dadka adaa mas-uulka oo kugu ogahay atakliifu horta waa inuu mukalaf yahay qof baaliq oo qaangaara ah waa inuu yahay ilmo sabi ah dad baad mas-uul ka tahay lama dhihi karo majnuunna dad baad mas-uul ka tahay lama dhihi karo waayo toodaynan mas-uul kaba ahayne tukan asaga u dari karaa urtiisii loo ogolaan waayo inuu maamulo tukalaan kugu ogahay meesha kuma jirto walxuriyatu xar inuu yahay wey addoonkana tiisa ma maamulo isagaaba la leeyahay qof isagaba laleeyahay oo la maamulayo wax sii maamul lama dhihi karo waalcadaalatu qof caadil oo lagu kalsoon yahay waa inuu yahay hadduu qof faasiqa yahay qof khaa'ina yahay qof wax isdaba mariyo yahay dee mas-uuliyaddii ilmaha iyo maalkooda laguma aamini karo ama maalkuba dhunsan waxbuu isdaba marin ama ilmihii muusan akhlaaqdoodii iyo tarbiyadoodii iyo diintooda xilkoodaba qaadi karinoo isagaa in la tarbiyeeyo u baahan isagaa in la ilaaliyo u baahan dee nin ilaalis u baahan muxuu ilaaliyaa haddii ilmihii yaryaraa loo dardaarmo nin drags cabaya muxuu samayn si inuu ku dhex cabo iyagana ka shaytaan ay bartaan maaha isagaa u baahan in la dhaqaalayo dhaqan celin lagu sameeyo nin dhaqan celin u baahan ilmaha dhaqankooda iyo maamulkooda wanaaji loo dardaarmi maayo walihtidaau inuu ku hanuuni karo oo garan karo lilmuusaa bihi waxaan loo dardaarmay oo maamulkii iyo maalkoodiya qof hawshaa ka bixi kara oo kari kara oo awooddoodiina waa inuu yahay hadduusan qofku awooddeedii lahayn maal iyo ilmaa loo dardaarmay isagana awooduu kaga shaqeeya ma laha ama isagiibaaba safiih mubadir ah maalkoodiia looma dardaarmi karo falowowsa hadduu qofkii isaga dardaarmo marka ligayri ahlin qof aan ahal u ahayn oon xilkaa lagu aamini karin oo shuruuddaa aan laga helin oo fasaara uu noqdo cinda almowti markii la dardaarmayey shuruuddaa lagama helaynin fasaara wuxuu noqday cinda almowti geedida agteedii ahlan buu noqday ninkani wakti horu dardaarmay daadi ajali igu timaado reerkii iyo ilmihii iyo hantidii iyo maamulkeeda ka warqabkeeda iyo xilkeeda hebel baan kula dardaarmay buuyi hebel nin iska dhalinyarooho habeenkii soo dhaxu lahaa bad kale iyo wax ku jira muddo kadib baa ilaahay soo hanuuniyey ninkiiba hanuunsanoo fiican baa qofkii geeriyooday maxaa la samayna aw awsaa ama wuxuu u dardaarmay lijamaacatin koox buu u dardaarmay hal qof kuma dardaarmine hebel iyo hebel iyo hebel baan ku ahay aw lizaydin ama qof hebel zayd la yidhaahdo hebel magacaabay buu u dardaarmay uma min bacdihi gadaashiina licamrin wuxuu yidhi hebel baan ku ogahay hadday hebelkiisii timaado hebel ha lagu wareejiya maamulka ilmiya kabanqabkooda aw jacala ama muu xaq u siiyey lilwasiyi qofkan uu u dardaarmay mas-uuliyadda an yuusiya inuu isagu sii dardaarmo haddii wax ku yimaado man yakhtaaru qofku isagu u doortee la qumanaado wuxuu yihi hebel baan ku ogahay haddii wax ku yimaadaan isagu ciddii uu ku aamini kara ha u dardaarmo isagu wuxuu ku wareejiyey intaasoo suuroodba saxa u asaxaya lianna iyaga xilliga qofka xumaan laga rabo xilka inuu qabta waa geerida kadib geerida kadibna waa fiicnaaday shuruudu haddaba goormaa la rabaa qofka inay ku dabaqanto waa markuu xilka qabanayo maaha marka dardaaranku soo fulayo lala dardaarminayo ee waa markuu xilki iyo mas-uuliyaddu ku wareegaysa wey inta kalena koox haddii loo dardaarmo iyagu is-ogolaadaanna saasay ku maamuli hadday isqabtaanna uqrica baynahum qoytuur baa lagu kala saari qofba qof inuu ka dambeeya dardaarankuna dardaaranku waa mas-uuliyad qof loo dhiibayo nabigana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam fii haswati mu'ta inuu yihi hebel baa amiira haddii uu shahiiday hebel baa ku xiga hadduu shahiidana hebel baa ku xiga marka imaarada iyo mas-uuliyadda in dardaaran isdaba joogo hebel hadduu ka baxa meeshii hebel la dhihi karo halkaasaa laga garay tanna waa min baabi wilaayati cala asibyaani wa gayrihim wey walaa yatimu dardaarankii ma dhamaystirmo ilaa bilqabuuli in la aqbalo bacda mowti lmuusi ninkii dardaarmay markuu dhinto kadib in qofkii uu aqbalo u baahan yahay adaa lagugula dardaarmay waa yahay iyo haye xilkii waan qaadaya hadduu yidhaahdo warano xilkaa ma qaadi karo baala dardaarankii waa buraya walow calaa taraakhi haba daahda hadday rabto oo qasab ma aha marka uu geeriyoodayba ha iyo maya mid inaad tiraahda qasab ma aha maxaa qasaba in ha iyo maya midun lagaa hela waktiba ha qaadatee qofku waa maqnaan karaa mudduu ka fikiri karaa udhihi kara war xilkan bal xogta rasmiga ogow xilaad qaadi karta maya walikulli minhumaa mid kasta wuxuu xaq u leeyahay alcazlu inuu xilka ka qaado ama xilka dhigo mataa shaa koorta doono ninkii wax dardaarmay inta aanu dhimanin waan ka noqday waa dhihi karaa ninkii loo dardaarmay aqbalayna maalinkuu raba intuu iska soo celiyo warmayo hawshii wadi waayaye halayga qabto waan dhihi karaa walaa tasixu lwasiyatu dardaaranka qofka loo dardaarmayana ma asaxo ilaa fii macruufin wax wanaagsan iyo wa birin wax samafal iyo khayra maani ka qadaai dayni reer waxaan u dardaarmay deymahaygii bixintooda wa xajin inuu iga xajiyaan u dardaarmay iyo wanadari inuu eego fii amri awlaadi caruurta arrintooda iyo maamulkooda washubihi iyo wixii lamida ah. laakiin macsiyo hebel looma dardaarmi karo maxaa ka mid a ah? hebel baan ku ogahay haddaan dhinto inuu ii soo ooyo carabtu waa isu dardaarmi jirtay inoohin la yaqaano la ii soo ooyo innagana soomaalida dhaqamadeenna waxaa ka mida ah oohinta in la isugu faano oo la soo kaxeeya dad codmalan oo maalin madal a la qabto dhaqamada soomaalida qaybo kamida weeye qaybo soomaalida oo haweenkii soo labistaanoo dahabkoodii iyo dharkii quruxda badnaa lasoo xirto oo marka waktigii la gaaray iyadoo la fadhiya sida la isaga shaahaynayo wax loo cunayo haye waa la joogaa la yidhahda oohinta lagu dhufo l heblaha alaa cod madana noogu dhufo haddii uu yidhaahda xaflad saas oo kaleeta aan dardaarmayaa in la ii qabto waa dardaaran macsiya haddii uu dardaarmo fide in loo soo akhriyana macsiyo wey bidaca wey haddii uu dardaarmo waxyaabaha macaasida oo dhan si ninkii odayga ahaa in reer hebel go-aan xabaduna kaga cabaadisanba ku go ayaan ku ogahay hebel baan kula dardaarmay dad in la laayo iyadoo lafteedana macsiyo wey macaasida iyo dunuubta in laysu dardaarmo lama ogola waxama maslaxada duun ku jirta oon dembi ahayn ama cibaado iyo qurbo ilaahay loogu dhowaanayo wey walaysa lahu xaqu ma laha an yuusiya inuu u dardaarmo cala alawlaadi awlaadi carruurtiisii wasiyan nin nin loo dardaarmay oo mas-uul ka ah inaad u dardaaranto carruurtaadii lama ogola waljaddu iyadoo awowgii abul abi aabbahan dhimanaya aabbihii dhalayhi xayun uu nool yahay ahlun ahalna uu yahay lilwilaayati caruurta mas-uuliyaddooda aabbuhu hadduu dhinto awowgaa mas-uuliyadda iskale sharcigaa siiyey awooddii iyo mas-uuliyaddii maamulka ilmahan awow aabbo uu u yahay sharcigu siiyey isagoo taagan oo xilkii qaban kara lagama qaadi karo waayo kan dardaaranka ana adaa siinaya awowgana sharcigaa siiyey waxaa adugu bixisay iyo waxa sharcigu bixiyeyna ka sharcigu bixiyaa xoog badan ma qaadi kartay marka kaasi waa qaybta hore qofka loo dardaarmayo iyo shuruudiisi iyo waxyaabahaan dardaarankiisa geli karin alfaslu thaani fasalka labaad iyo qaybta labaad ee baabkan aan kaga hadlayna ugu badani bilmuusaa bihi waxaan la dardaarmayo wey maalkan iyo wax shaqadan la dardaarmaya lafteeda iyo maalkii axkaamta la xiriirta wey axkaamtii xukunka koobaad tajuuzu lwasiyatu in la dardaarmo waa banaan tahay biulusi lmaali xoolaha saddex meelood meel iyo famaa duunahu wax ka yar walaa tajuuzu ma banaana biziyaadati dardaaran in la dardaarmo ka badan calayhi cala ulusi ulu wax ka badan lama dardaarmi karo waxa ugu badan ee aad xoolahaaga ka dardaarmi kartaay waa saddex meelood meel asalku waa xadiidkii sacd bn abi waqaas radi allahu canhu ardaa sacd bn abi waqaas saxaabadii cashara mubashariina biljannati buu ku jiray nabiguna waa ku faani jiray sala allahu alayh alih wasalam waxay yidhahdaan waa ninka la hayo ee nabigu labadiisa waalid uu ku furtay uu irmi fidaaka ali ummi waa ninka maalin uu saxaabada ku yihi haada khaali falya'tini imru'un bikhaali ani abtigay waa kane abtiyadii soo saara bui ninkan ninkan laga barbar dhigi kare lagu dheerarin karo balaan aragna habeenka nabigu alayh salaatu wasalaam intaynan soo degin qawluhu tacaala wallahu yacsimuka min annaasi ba habeen fiidkii wuxuu nabigu mari un hadal ka soo baxaya alla yaa nin saxaabadaydoo fiican oo iwaadiyeeyey keena hadalkii afkiisa ka sii baxaya seef sharqarkeed buu maqlay war wa ayuu yihi sacd ibn abi sacad wey oo maxaa rabtay inanku argeeyaanu ibnu caaw waan ku cabsaday marka wadaadadu hadday cabsadaan oy boodhi gaan samaystaan waa cusub maa ogaada waayaha dambe haddaad maqashay dee wadaad boodhi gaar samaystay wadaad kalu ka samaystay wadaadaan gaal ka cabsanaynin inuu ku dilo oon gaangis ka cabsanaynin oo wadaad kale ku janataga ka cabsanayo isa mashaakil maaha shaakir hadii baan joogna calaa kulli xaal haddaad waayahan aragtaan wadaado staff iyo body gaar wata haddaad aragtaan waxba ha baciisanina wax sharciga banaan wey sacd ibn abi waqaas markan xoolo badan buu lahaa hal gabadhna wuu lahaa uu xanuunsaday marka markaa uu xanuunsanaya makaa la joogaa saxaabadii ka hijrootay maka inay maka ku dhintaan mayna jeclaan jirin meelay ilaahay dartii uga hijroodeen iyagoo joogeen ee ku dhintaan mayna jeclaan jirin saddex maalmood ka badanna inayna shaqo joogtaan waxaan ahayn u joogaan waa loo diiday su-aaluhu weydiinadu waxaa kama ah rasuulka ilaahayow xaaladayda waad aragtaa xoolo badanna waan leehay walaa yaritiru ilaa bintun hal gabar keliya ay dhaxlaysa afa atasadaqu bimaali xoolaan iska wada sadaqaysaa markaasuu yihi nabi maya markaasuu yihi nus ma sadaqaystaa markaasuu yihi maya waa badan yahi markaasuu wuxuu yihi ulu saddex meelood meel ma sadaqaystaa markaasuu ulusu waulusu kaiir saddex meelood meel waad bixin kartaa laakiin weli way badantay sharcigu intii hore kuuma ogolayn kan laakiin waa lagu ogolyahay waasan badan yahi sabab buu nabigu sheego wuxuu yidhaha ilmahaaga iyagoo waxhaysta inaad ka dhimataa ka roon kaagana khayr badan iyagoon waxba haysanin ood moolo duugtay oo tuugsanaya gacan hoosan inaad ka dhimato xoolahan ilmahaaga aada uga dhimatay waa sadaqa ajirkaaga soconay hadee xalaal ahayn sadaqada raximkana guudna sadaqatun wasilatun wey ilmahaagu waxay dheer yihiin walwal iyo xanuun bay kugu haynayaan intaasoo dhan waulusu kaiiru weli waa badan yahay walidalika ibnu cabaasi waxay dhihi jireen law adba naasu min aulusi ila rubuci dadku haddii ay saddex meelood meel intay hoos uga dhigaan afar meelood meel ay ka dhigaan baa fiicnaan lahay waayo nabigu weli hadalkaa waa sii daba haystay kasay banaana banaanayd wasulusu kaiiru musila saa darteed saddex meelood meel kama badin kartid taasa asal u ah xoolahaaga uluska xaggee laga xisaabaya wey walmuraadu ulusuhu weeye cinda almowti geerida agteed markaas dhimatay xoolahaaga kulus intii u ahayd wey weliba intaa keliya maaha markii deymaha la bixiyo wixii kharashaad aaska iyo duugta ku baxayana la bixiyo markaa inta soo hartay saddex meelood meel sulus wixii ah wey uuna sii faahfaahin doonaa fain kaana hadduu yahay hadday yihiin warasatuhu dadka dhaxlaya akniyaa dad wax haysta oo xoolo leh muddiba waxaa sunnaa istifaau ulu ulukaaga inaad dhammaystirato ood aakhare wada geysato waayo xoola way haystaan mar hadday xoola haystaan maanta adaa uga baahi badan adaa keligaa galbanaya god madowna gelaya xoolihii inaad saddex meelood meeshaadi la wada baxdo aakhare geysataa fiican wa ilaa fala haddaynan aqriyahayno waxaysanin inaadan suluskaba wada aakhare geysanin oon dardaarmin baa fiican kolaba qof baad siin lahayd oo sadaqay kuu noqon lahayde kuwanba sadaqaha kuu noqotee iyaga ku ilaali wey fain zaada calayhi uluska hadduu ka badiyo batalat way buraysaa fi zaa'idi inta dheer uludka waa burayaa in lam yakun lahu hadduusan lahayn waaritun wax dhaxlaya haddii aada saddex meelood meel ka badan dardaaranto inta saddex meelood meelkii xaq baadu lahayd inta dheeraadkaa maxaa lagu samayn toos loo fulin maayo waxaa la eegayaa xaaladda iyo dadkaad ka tagtay dad dhaxalkaagiina ma ka tagtay mise kamaada tegin haddaanan wax ku dhexlayaba ka tegin ziyaadada lama ogolo oo cid idni karta ma jirto maalkaa zaa'idka ahna baytulmaalka iyo dee sanduuqa cadbuud buu geli gelaya ummadda sanduuq guud oo umadi leedahayna cid gaaroo dhihi karta ha loo fasaxa ma jirto saas darteed in lam yakun lahu waariu wey hadduusan cid dhaxalaysaa jirin innaga soomaaliga waxaa laga yaabaa inuu yidhaahda qofkan cid dhaxlaysa ma jirta maxaa looga jeedaa ode ciyaalkeennii iska soo yaacay ee meelaha orfanada ku jiri jiray yaa dhaxlay oo cid u dhashay baan la aqoon nin gaaloo soo islaamay oo isagoo xoolo la dhintay wuxuu dhalay iyo waxuu xaasnaan ka tegin dadkoodiina gaalo yihiin yaa dhaxlaya ta dambe aada u dhici karta soo maa kan kale reerun baa qarsani innaga wacallada waa la qarsadaa amreabtidii baa dhaxla wakadaa in kaana hadduu dad dhaxla leeyahayna iyagaa inaan laga dalbi wey war waxaa kuwid ka badan ma ogoshihiin in la bixiyo hadday haa yidhahdaan waa la bixin hadday maya yidhaahdaanna xaqa iyagaa loo diiday wakadaa in kaana waxaa lamid ah hadduu jiro waalid oo warudda azaa'idu inta dheeraadkaa ay la diido dadkii dhaxalka lahaa ay diidaan fain ajaazahu waalidkii hadduu ogolaado oo baneeyo saxa way ansaxaysaa waa la bixinaya saas darteed taa dambe hadday dadku dhexlaya jiraan xaqoodii baa ku tacalluqay idankooday ku xihan tahay hadday fasaxaanna waa la bixin hadday diidaanna iyagaa leh waana sunaduu ka digayey sal alla alay slam ou lahaa sadaqa waxaa ugu fadli badan inaad sadaqaysata wa anta saxiixun shaxiixun taksha alfaqra wa ta'mulu lghina adoo caafimaad qaba oo xoolahaada xoogay ku gacan adag oo inaad xoolahan haddaad haysato inaad xoolo hantaajir ku noqoto rajaynaya haddaad bixisana amaad caydowdaa ka baqaya oo aadan la sugin bu nabi sal l slam ilaa ay meelahan soo gaarto oo tidaada lifulanin kada alifulanin kada hebelinta hebelinta waqad kaana lifulanin xoolo dad yeeshana aad buxbuxin ku bilowday waxaa sudus ka badan dad baa xaqeeda yeeshay walaa tasixu lijaazatu in la ogolaado iyo walraddu in la diida ma asaxayso ilaa bacda almowti maahane dadka dhaxal kale goormaa diidadooda iyo yeelitaankooda la qiimaynayaa waa markuu qofka dhinti kadib sababtoo maalkani xaqa tasarufkiisu wuxuu ku soo wareegayaa markuu qofkii haa dhintay dhexlayin inta uu nool yahay isagiibaaba joogaba wili milkigooda ma gaarin laakiin qofku marka uu dhinto buu milkiga gelayaa inuu dhiman doono xanuunkan u dhiman doonana waxa ugu badan ee lahaya waa dani qaaliba mala qaaliba wey inuu kaba kacaa dhici karto imisaa intii la gunaanaday kadib noolaatay waa fara badan yihin walidaalika ilaahay wuxuu yihi wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu adan berri waxaad noqon doonta ma amwaadaad ka mid noqon mise axyaada war loo hayo allah keliya subxaana wa tacaala wamaa wasaa bihi wixii u dardaarmay oo min atabarucaati waxyaabaha sadaqaad la bixinaya ahaay tuctabaru waxaa laga soo qaadayaa min aulusi uludka unbaa lagu tirin wixii u dardaarmay ee yidhi masaajidkaa waxaa hala geli aqoontaa waxaa hala siiyo meeshaa waxaa ha lagu bixiyo waxaasoo dhan dardaarankiisu tuludkaa lagu soo wada ururin wakadaa waxaa lamida wixii uu dardaarmay min alwaajibaati kamida in qayadow hadduu hase uu ku koobo bithulusi suluska hadduu waajibaad lagu lahaa dardaarmo oo yidhaahdo suluska ha laga bixiyana suluskaun baa laga bixin wixii soo harana aafara allaa ka weelay dushiisa wey hadduu yidhahdo waxaa waajibaad iyo xuquuq laygu leeyahay weeye ha la bixiya usan dhihin ulus ka bixiyana fain atlaqahu hadduu ilaaqoosan uluska ka bixiya isagu dhihina un dardaarmo waay waaa laygu leeya waa waaa waajib hala bixiy u yihahdo sida kafaaraadkii lagu lahaa oo kaleeto iyo fa min ra'si ilmaali xoolahoo duuduuban intaan dardaaran iyo waxba la gaarin baa horta iyaga laga bixinoo xuquuq lagu lahaa bay noqon dib buna ka farfaahin doonaa wamaa najazahu wixii uu go-aamiye bixiyey fii xayaatihi noloshiisa oo min atabarucaati ah sadaqaaduu la baxay wixii uu bixiyey noloshiisii kalwaqfi waxbuu waqfay waalcisqi waxbuu xoreeyey waalhibati waxbuu hibe bixiyey wagayriha maba aanu dardaarmin ninkan isagoo xanuunsan ama caafimaadsan buu wax bixiyey fain facalahu hadduu yaa sameeyey fi صixati isagoo caafimaad qabuu sameeyey kadib buu keliis u dhintay ama kadib buu xanuunsadayo wuu geeriyooday uctubira waxaa lagu tirinayaa min ra'silmaali xoolaha sardaaran maaha uluskiina kuma jiraan ninkani addoon buu xoreeyey caafimaad qabay markuu xoreynay qof buu xoolo siiyey oo hoo yidhi isagoo caafimaad qaba xooluu waqfay kadib buu dhintay kadib buu geeriyooday waxaa dhici karta markiiba inuu geeriyoodo wadnuhu istaago ama sidii loo fadhiyey meeshiiba isagoo addoonkii xoreeyo la fadhiyo baa madfac ku habsaday gab xaaladaasi raasumaalkii nin caafimaad qabo xoolihiisa bixiy wey wain facalo hadduu sidaa yeelay fii maradi lmowti isagoo jiran hebel intaasaan siiyey hala siiya ma dhihin halkaa ma dardaarmin hebel intaasaan kusiiye qaado hebel adoon baaa xer baa tahay gurigii hebel ahaa waqaf fii sabiil illaahi waa xanuunsan yahay ninkii waa lagu soo kordhay aw fii xaali iltixaami ilxarbi ama goor dagaal fooda la isdaray iltixaamka waxaa looga jeedaa si fiican qoorta la isula bahasha ay wiiflaynayso bui adoonkii hebel ahaa gurigii hebel ahaa waa waqaf wax la tusay mataqaanid adugu aw tabawuji lbaxri badda hirarkeedii baa kacay markaba idoon baa la saaraaye hirarkii baddaa kacay markaasay dooddii marna aggaa u leexsantay marna xaggaa u leexsantay xaaladdu aya kululaatay waxaa la noqday faidaa rakibu fi lfulki dacu llaha mkhlisiinha la maraya aw itaqdiimi waxaa loo soo istaajiyey lilqatli in la dilo xad buu galay qisaas buu galay tiirkaa lagu soo xidhay ninka waa caafimaad qaba ma jirana laakiin amaaraatulmowt calaamaatulmowta meesha wada yaalla mawjkii hirkaa yaalla dagaal baa socda waa xanuunsan yahay waa qaraa-in calaamaad ay meesha mawtku badan yahay wy walidaalika dagaalka marka la gelay maxaa la dhahaa inta la isfiiriyo alla maxamed lugeyn ayaa la yihahdaa ragga meesha socda alla maxamed socda maxamed laga soo tegi mardhow waa marka saa u gariire ninkaan geesiga ahayn bawdiha ka fadhiisa waay calaa kulli xaal ninkaasi hirka kacayana cabsi mowj baa jirta haddee nin labas keenayna in la sii daayo oo la cafiya way dhici kartaa oo dadkii qisaasta lahaa iskaba cafiyaan dhacdooyinkaasoo kaleetana anigu goobjoog waa ka noqday nin milkiisa nin dilay oo wax kasta intii la sameeyey qisaaskii inuu ka cafiya laga diiday toban magood baa loo geeyey oo culumaa loo dirsaday oo odayaal baa loo dirsaday oo mas-uuliyiini madax baa loo dirsaday maya soo istaagin baamiiska markii la keenay ee maxkamadii la keenay ee seeftii lala soo baxay meeshaasoo kale nin arkay oo taa inay ka dambaysa filaya qof dili maayo mawqifkaasi mawqif aad u cabsi badan wey adiga daawanaya maalinkii labada kugu horeysa waad mantay horta ah, baa kaa yii marka horeysa maalinkaa iyo maalmana hurdo fiican kaa iman mayso qoor guduudan iyo seeb ku dhacaysa iyo dhiigga ka qabanaya baa hortaada ka muuqan dhowr jeer laakiin markaad tagto aad la qabsada adigoo sacbeeyo sarki amaashiiba biloodii la laaday aana kaaga duwanayn markii lasoo dhamaystiray isna meesha uu taagan yahay ee ninkii kor taagan yahay uu isagii gacanta taagay maxaa rabtaa waan cadiyey su-aal bay weydiiyey kuwa jaraaida waxay yidhahdeen wax kasta waa diideen maanta maxaad u cadfinay waxaan rabay bu ihi cabdiskaan cadfinaya cid aadamaa inayn abaal igu yeelanin oo ku talagashanaagu laakiin cidna inayna abaal ku igu yeelanin de ninkii waa la cadfiyey yaa kicin waa lagu cafiyadii uu rumaysan waayo ambalaasa lagaga qaaday meesha marka isagooa sakaraada ba ambalaas lagaga qaaday marka saa loo qisaasa dhowr qof oon taagnaa ma galgashaan siyaasta ku dhacday oo naftu sii baxday ninka sakaraad iyo show galaab uu sii dhamaystayba marka ninkii xaaladahaasoo kale aw ialqi islaamtii fool baa hays geeri agteen wey aw bacda alwilaadati way dhashay ilmihii waa ka yimid markay tasarufka samaynayso wa qabla infisaali اmashiimati mandheertiina ma soo bixin ilaa mandheertu si fiican usoo baxdo xaaladii khatartii ma dhamaanin watasalat intaasoo dhan markay mid jirtay watasalat haadihi اashyaau arrimahan waxay la xiriirsadeen bilmowti geeri uctubira min aulusi ulukii baa lagu tirin wixii uu sameeyo o dhan waa nin dulmowt sakaaraat lmowt ayoo kala way wailaa fala haddaynan geerin la xiriirsanin oo intaad tasarufta meeshii aad ka nabadbaxdo waxaagii oo dhan uu fuli qof caafimaad qaba ad ahayd baabu ulu ma joogtid masaailkana waan isaan marinaya fain cajaza ulu haddaba dardaaran badan baad dardaarantay ama tasarufaad badan baad saa yeela saasaan yeelay kanaan yeelay kanaan yeelay baad daldashay qalaf baad dhimatay wixii waxaa la yidhi ulukaa la isugu keenin wixii uu gaadho haddii ulidku bato de waxaagi waa la wada fulin waxaad dardaarantay waa badnaa uludkiina waa yaraaday see la yeeli fain cajazat uludu uludkii hadduu ka cajizo ku fillaan waayo amaa najazahu wixii uu go-aamiyey ee sameeyey fi lmaradi jirada intaa uu xanuuye xaaladahaa mid kamida haysatay waaa waxaa waa sameye kaasaa waqfay kaasaa bixiyey kaasaa xorey wuxuu lahaa baa marka laysku soo wuriye uu dhintay way ka bateen ulu mudia ah waa lagu bilaabayaa waa haddii la kala garanaye bilawali falawali say u kala horreeyeen waxyaabahan aad samaysay say u kala horreeyeen baa loo kala horfulin halkay uludku ku dhammaato ciddii wixii ka dambeeyey oo dhan raalli ahaada raalli ahaada way waxla idin mahaye dardaarankiisiina waxba kama jiro fain waqacad hadday dhacda da dafcatan hal mar buu intiiba jiri hal mar buu wada sameeyey waxaniba shan addoon buu yihi shantaasba waa xor surusna way ka badan yihiin seelaye dhowr guribu wuxuu yihi dhowrkan guriba waa waqa fii sabiil illaahi guriga hebel guri hebel guri hebel guryaha inta mesha ama gurigan dhan dabarkiisa waa waqaf kulliyood sulis waa ka baxisay liyey ama hal shay buuba ahaaye isagaaban xoolo fiican meesha kaga tegin sulisba ma dhanoo kan keliya u xoolo ka lahaa aw cajfa in yuqaqaca dafcatan bay dhacday aw cajazad sulusu baa ku fillaan waaye can ilwasaaya dardaarankii mutafariqatan kaanat ha noqoto mid kalmarmarka kala tagtagsanayd oo midba mari dhacday aw dafcatan hal mar qusima ulu baa la qaybin bayna kulli dhammaantood sawaaun kaana ama waxaa isku mida ha ahaada goobtaasi cidqun xorayna ku jiro am la xaqan uluska maalkiisa ah dad kala duwan baa loo dardaarmay awal falawalla lama yaqaan ama hal mar buuba isku wada daray oo ma kala horeyn uluskiina kuma filla see la yeeli masalada waxaa yaalla intaa la sheegay mid walba uludkaa in lagu daro xaq buu leeyahay mid mid ka xaq badan ma jiro uludkiina kuma filla qaacidada sharcigu maxay tahay wixii hadduu qaybsami karo saduusan qaybsamaynin wixii hadduu qaybsami karo xaqana la isku leeyahay nin walba inta uu ka leeyahay baa laga siin uludkii unbaa loo qaybin qusimat ulusu bayna alkulli waa loo qaybin mid walba ulu baa lagaga cabin kan ulu baa xoroobi kan ulu baa xoroobi kan ulu baa xoroobi mid walba ulukii inta kaga aada boqol kiiba inta kaga soo aada buu ka qaadan hadday xoolo tahay hadday xorayn tahayba haddii waxyaabaha qaarkood fuqahadu ay yidhaahdaan ma qaybsamaan sida cidqiga oo kale qaarkood qabaanna waxay ku dhihi uqurica waa loo qori tuuri xaq haddii la wadaaga qaybsamina waaye si loo kala la kala garan waayo sharciga qorituur baa lagu kala saaraa ninkii qorituurkaasi yaa iska rabaa oo xalaal ah addunya aakhirada hadduusan markii hore ka qaybgalka dulmiuusan kaga qaybgelaynin uusan meeshaba qalad ka soo gelin dardaaranka goormaa goor muhid galaa watalzamu lwasiyatu way laasimtaa bilmowti geeri ninka hadduu boqol dardaarmo xanuunkiina ka kaco waxba kama jiro ma waajib maaha inuu mar kale dhinto maahane wuuna ka noqon karaa maanta waad xanuunsatay khatar baad dareentay dardaaran baad dardaartay haddaan dhinta saahalayan waaa hala bixiyo ka hala siiyo sabad caafimaado waad ka kacday ware dardaarankii furi ma lagu dhihi mayo watalzamu lwasiyatu bilmowti in kaanat hadday tahay ligayri mucayanin haddaan qof shaksi oo gaara loo dardaarmin kalfuqaraai fuqaradaanu dardaarmay fain kaanat limucayanin haddii qof mucayana loo dardaarmo ka zaydin hebel baan u dardaarnay waye falmilku mawquufun milkigii waa taagnaanaya fain fain qabila haddii uu aqbalo hebelku bacda almowti geerida kadib walow mutaraakiyan muddaba ha ka dambaysee xukima waxaa leen xukumi biannahu malakahu inuu milkiyey min xiini lmowti wuxuu ku leeyahy dardaaranku geerida unbaa lagu yeeshaa waa la dardaarmay waana la geeriyooday hadduu wixii xaq caama ugu dardaarmay agoonta fuqarada mujaahidiinta dalabatulcilmiga marbada masaajidda hadduu wax u dardaarmay mubaasharatan markaaba milkigeedu waa wareegayaan cid gaaro inay guddoonta la rabaan jirin haddii qof hebel a ah loo dardaarmayna dee milkigan markuu ka baxaye milki mucayana uu gelayo kaasi waa inuu aqbalaa baabulwasiyaba hadday noqotay kii aqbalkiisay ku xihan tahay yaale xoolihii dhaxalka dadka lehna male ninkii loo dardaarmayna weli ma yeelan haddii uu yidhaahda waaye waxaasa lagu dardaarmay hadduu aamuso waa laga warsuy wardamiya waxna dheh baa laleeyahy waa soo fikiriyay ikaay xaq buu leeyahy hadduu yidhahdo waan aqbalay isagaa yeelan hadduu yidhahdo ma rabana dhaxalka kabdi buu noqon wain raddow hadduu ridiyo diidoo yidhahdo aniga ma rabo xukima bilmilki waxaa loo xukimi lilwaarisi dadka dhaxal kale wain qabila hadduu marka hore aqbalo oo warada haddana uu diida qabla alqabdi intuusan guddoomin saqaa almulku waa dhacaya aw bacdahu markuu guddoomay kadib falaa ma dhacayo halkan wuxuu ku leeyahay milkigu inaad wax yeelato laba marxalu maraa wixii inaad aqbashana asalka milkigaad ku yeelataa tamaamul wuxuu ku dhacaa inaad guddoonto dhaweegto hadduu qofku markii hore yidhaahda waa lagu dardaarmay waan aqbalay yidhaahdo ma ka noqon karaayo aniga marra waa ka noqo ma dhihi karaa wuxuu ku leeyahay qowlka ibnu naqiib uu dooranayo hadduu ka noqdo yidhaahda kadib intuusan guddoomin aynan ku wareegin aniga ma raba yidhaahdo xaqiisu uu dhacayaa xoolihiina dadka dhaxalkaa ah yeelanaya waa qowl daciif fi lmadhab wey fi lmadhab mar hadduu waan aqbalay iyadana kama noqon karo haddiise uu guddoomay qawla waaxida fi lmadhabi kama noqon karo wayajuuzu waxaa banaan tacliiqu dardaarankii in lagu xiro calaa sharin shari fi nolosha ah aw bacda almowti geerida kadib waxyaabaha tamliigaa inta badan ma aqbalaan tacliiqa shariga cinda shaaficiyati laakiin markuu tabaruc yahay waa la fududeeya waa la iska aqbalaa bitacliiqi baa lagu aqbalaa hibada bitacliiqi bay ku asixi wasiyada bitacliiqi bay ku asixi hadduu yidhaahdo maalan waxan waan kuu hibeeyey hebel hala siiyo hadday saa dhacdo hadduu hebel yeelo haddii sidii dhacdun baa la siin waayo qofkan xoolahan waxay ku soo gelayaan bilaash xoolo bilaash kuu soo gelaya shuruud in lagu adkeeyo kusoo gelitaankoodu wax macnaa ma samaynayso laakiin xoolo xoolahaad ku gadanaysa shuruud in la iska adkeeyo wey wa tasixu waxay asaxdaa bilmanaafici waal labadaba laba dardaaran iyo wasiyadu way ku asaxdaa iyo wabilmacduumi waxaan jirin baabul wasiya maadaama tabaruc ay tahay asalkeedana qofkana qurba ilaah u dhawaad uga jeedo kanna uu bilaash xoola kusoo gelayaa yihiin waxyaaba bayca la adkeyn jiray baa la fududaynayaa maxaa ka mid a manaaficda keliya inaad dardaarantoodan caynta raqabada dardaarmin addoon aada lahayd inaad doonka milkigiisii qof u dardaarantay hebel baan u dardaarmay hala siiyana waa loo goliya na isagii waan xoreeyey dhahdana waa loo goliyahay inaad manfacadiisa dardaarantana waa loo yahayo hebel waxaan u darda waxaan dardaarmay addoonkaygi hebel adeegiisa iyo manfacada shaqadiisa masaajkaan u dardaarma waad dhihi kartaa masaajku yeelan maayo waxaa kaloo dhihi kartaa milkigiisana hebel baan u dardaarmay manfacadiisana hebel baan u dardaarmayna waad dhihi kartaa su-aal baa markaa iman haddii milkigii raqabadii cid yeelato manfacadiina cid kala yeelato waxaadna mas-uuliyad iyo nafaqo iyo kharashaad uu baahan yahay yaa bixinaya addoonkii waxaa la yihi masaajidka ama hebel baa manfacadiisa u dardaarmay raqabada milkigeedana hebel baan u dardaarmay hade nin baan dheefsanaye yaa nar u gadaya oo yaa daweynaya oo yaa cunto siinaya oo jiifkiisa yaa lagu leeyahay culayskii kharashaadkiisa yaa qaadaya ma ninkan raqabada leh baa laga rabaa mise ninkan manfacada lasiyaa laga rabaa isagaa kuu sheegi doona walayaani manfaco keliya waa dardaarmi kartaa cayn keliyana waa dardaarmi kartaa waana wada dardaarmi kartaa labana waad u dardaarmi kartaa wa bilmacduumi <coughs> wax aan jirin oon joogin waa dardaarmi kartaa kal wasiyat inaad dardaarato bimaa taxmilu waxay xambaarayso ee caloosha ku wado haadihi ljaariyatu addoontan addoontan ilmahay caloosha ku wado addoomadeeda kamid aan dardaarmay beeciisa lama ogolay aw ishajarati geedkani miruhu xambaarayo ee miraha uu dhalayo baan dardaarmay markuu bislaado waa la wa bilmajhuuli waxaan la garanaynin labadan guri mid baan u dardaarmay mid baan waqfay hadhow markay u daran tahay qorituur baa lagu kala saari wa bimaa laa yaqdiru wuxuusan awoodin calaa tasliimihi inuu wareejiyo kalaabqi adoon dhuntay iyo xoolo dhumayna waa dardaarmi kartaa haddii laharuun qofka kale haddiise kulfi iyo qarashka kuma hayso wa bimanaa yamlikuhu aana hadda waxaan milkigiisa ku jirin oo uu rajaynayana uu dardaarmi karaa wa bimaa lintifaacu bihi wixii in la intifaacsada ay banaanayd oo min anajaasaati kamidana ah, uu dardaarmi karaa kalkalb eygi iyo wazayti najisi saliidda nijaasta ah waa dardaarmi kartaa lama gadi kara waxyaabahaasoo dhan laakiin manfaca mubaaxay leeyihin eygu waardiyaa laga dhigan karaa waana lagu ugaarsan karaa in loo haysta waa la ogolaya laakiin beyciisaan banaanayn ninka bixiye miyuu gaday maya wuu tabarucay wazayt najisina waa xadiidkii nabiga ala slat slaam meytada markuu reebay lagu yihi ara'ayta shuxuuma almaytati fainahu fainahu yulaa biha sufun doomaha alwaaxdooda biyaha intaa ku jira waa la marsadaa xayd iyo shashab baa looga dhigaa waana la shitaayo faynuusahaa lagu shitaa nabigu wuxuu yihi marka laa huwa xaraamu waa xaraam huwadaasaa la isu qabsaday huwa intifaacaas waa xaraam miya mise huwa baycu waa xaraam wey fuqahadeena shaaficiyadu waxay qabaan huwa bayca wey oo maxaa daliilu ah nabigu labaan u daliishanay yidhaahdeen marka koowaad xadiidka nabigu nahaa can bayci lmaytati wاlkhamri wاlkhinziiri buyuuc buu ka hadlayay ko maadaama taa uu ka hadlahayey damiirka kaasaan celinaynaayo taxriim lbuyuuc buu ka hadlayay taasaa asaasa waxay daliishadeen qaar baa ku daray manfacadu waa muanas oo lafdi mudakar kuwa ka waa intifac manfaca maaha intifaac wey intifacna waa lafdi mudakara oo damiirka marjiciisa isu qabteen qolyaha kale waxay yidhaahdeen manfacadaan u celinaynaa yiri damiirku asal wuxuu u noqdaa liaqrabi madkuurin qaacidada luqada ma beec baa dambeeyey mise manfaca wax lasoo sheegay dambeeyey nabiga manfaca la weydiiyey dheheen beec lama weydiinayni qole waxay dhaheen may nabiga waxaa la weydiiyey waxyaabaha manaaficdoodu inti banaan tahaye ma gadi karnaaba waxaa la weydiiyey murankaas mawqifkay ka qabeen baa wuxuu ahaa saliidda nijaasada ah waa la shidan karaa see loo shidan karaa gaaskii baa nijaasoobay waxyaabaha saasoo kale hadday nijaasoobaan dee lama gadi karo lamana tahiri karo gaas nijaasa faynuusta ku shugto iyo de caagad baasiin kugu jirto lagaaga kaajay gaariga intaad ku shubata maku kaxaysan kartaa waxay dhaheen ha ma iibin kartaa maya taa ma dardaarmi kartaa walow dhalkaa caagadood ee gaaskee yaalla waa nijaase hebel baan u dardaarmi waxay dhaheen ha beec maaha waa intifaacsigaaga isagu baa intifaacsatay laa bimaa laa yuntafacu bihi waxaan la intifaacsanayninoo minhaa najaasaadka kamida ah najaaso aan manfaco lahayn dardaaran ma dhicin maaa maxay leedahay lamala gadi kara labana intifaasanayo manfaco mala maxaa loo dardaarmi culays iyo qashinka iga qaad sooma najaasaadka shaaficiyada ee guriga in la dardaarmo waxaa kamid a xaarka xoolaha haddii dhulka iyo beertii lagu lagu s lagu hagaajisanayo lagu daadsanayo way ogol yihin calى alqawli waana qawlka mashuurkaa inaynan dhirtu jallaalo yeelanin xayawaanka soo lama dhihin xayawaanka xaarka cuna waa jallaalo hilibkeedu ma banaana qowl fuqahada waxaa jira dhirta najaasada lagu waraabiye waa jallaalo midhaheed ma banaano qowl fuqaha qabaharo qiyaasa cala ajalaalati baa jira laakiin madhabka mashhuurkaa dhirtu jallaalo ma yeelato saa darteed najaaso waa lagu waraabin karaa midhahay bixisana daahir weeye xalaala saas darteed najaasadaa la intifaacsanayee beertii iyo wixii la beerayey iyo lagu daadinaya dhulka xoolahaaga xaarkoodii iyo xeryahoodii adaa ku daadsan kara ma dardaarmi kartaa ha ma iibin kartaa maya kalkamri kamridii oo kaleeto wey kamrida lamana intifaacsan karo lamana kadi karo walkhinziiri doofaar wey doofaar mu dardaarmi kartaa hebel adigaa haysi a u khalad ahaa watajuuzu lwasiyatu waa banaan halkan aan iska soo galay lilxarbiyi lilkaafir ilxarbiyi gaal xarbiya inaad u dardaaranto tiraado waxaa hal la siiya way banaan tahay ko wadimiyi gaal dimiy oo muslimiinta naba kuwarno waa laba gaal walmurtadi kii ridooy oon isagu xarbin ahayn dimin ahayn xarbiga u dhow waliqaatilihi qofkii ku dilay xataa waa u dardaarmi kartaa halkan wuxuu rabaa qaacido yar inuu ku yidhaahdo dhaxalka iyo dardaaranku farqi baa u dhexeeya afartaasi midna kuma dhaxli karo xaqna dhaxalkaaga kuma laha gaalna saddexdiisa noocba ama xarbi ha noqdo ama dimi ha noqdo ama kaafir asli ha noqdo ama kaafir murtada ha noqdee dhaxal idinkama dhexeeya baabulfaraid baan ugu tegi doonaa asbaabu mawaanic ilirsi markaan marayno qofkii qof dilana dhaxalkiisa xukuma la waan utegi doonaa laakiin baabulmiiraas baabkani meehe baabu tabaruc wey tabarucana intaba waa lagu tabaruci karaa amaa qofka ku dilay ugu dambeeyaay de islaamnimada kaga bixi maayo dilkii qof muslim ahna wax waa la siin karaa wa amaa murtadku iyo gaalku ciladoodu waa kufri bay yidhaahdeen de gaalaad wax siisayna iyo murtadaad wax siisayna wixii baabul ixsaana en dagaal gelaynin dembi maaha lidaliil gaaladii xarbiyiinteed markay maxaabiis noqdaan raashin baa la siin iyagoo xarbiyiina oo maka jooga baa nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa islaamay nin sumaama tabni usaan la yidhaah baa islaamay haaaweni carruurta ma hadlay keliya madiinu yimid ninkaa waxaa qiso hore waxaa jirtaya ah, hadal laga hayay oo uu nadar ku galay nebi maxamed hadduu arka inuu dilo dad saxaabada ana reerkoodu si xun ay u galeen maalinkii dambe isagoo intuu bani xaniifiya dhulkan magaalada riyaad la yidhahda yamaamo ka yimid maka u socda waa koox muslimiinta oo ilaala ah oo meel wareegaysa baa isagoo laba do' qaboo cumraysanayo aayr iska socdo bay dhab siiyeen warba kuma warba ninkii duqi reer bani xaniifa suldaankoodii sumamaha weeye way soo qabteenoo madiinay keeneen nebigu masaajidka ku dhexira wey muslimiintu way iska tukadaan halkaasaa cunto loogu geeyaa muslimiinta tukadaysuu daawadaa nabigu waa u yimaadaa subxii haye sooma waran buu yihahdaa nabi maxamedow haddaad idin nin ragaa disha haddaad daysana nin ragaa daysay haddaad amaan ii gashana nin abaan loo gala waana nabigu iskaga tagaa mara iskaga tegay maalinkii hore maalinkii labaad buu kusoo noqday warsuma oga waran sidiisi leeg wey waa isaga tegay nabigu ninkan waaa waxaa wey wuxuu marayaa isagu sumaamo meeshuu mawqifku maraya muxuu yahay haddaad dhimanaysana dhareerka waa la iska duwan kolla lagu dayn maaye hadal xuyuusa kaa teginaya wuu calacalay halkaasi ka maraysaa isaga kolla lagu dayn maaye wixii hore u galayna u ogaa maalinkii saddexaad buu nabigu yii waraya waran sidii buu yii uu yaro wuxuu yidhi iska sii daayey xariga ka furo sii daayey ninka arrintiibaa waxay ku noqotay wuxuusan filaynin markaasuu boqol iyo siddeetan digrii buu wareegay hal mar wuxuu yidhi inaan islaamaan rabo inaa islaamtaan rabtaa ha meeshaa geeya eh, biyahoho ha soo qabaysa ha soo qabaysa waa islaamay wuxuu yihi maxamedow fardaha ciidankaa ah waxay soo qabtaan ana cumro u socdee maxaan sameeya hore cumraysu cumra socota soo ma hore warkii min suldaana war warkii iyo tegay miyay qabsataa warkiiba durbo markuu dalaqa yidhi muslimiintan eede baaburulkhamis niman la yidhaahdo munaafiqiin warka kala tebiyo hoosta gaalada kala socdaa ka buuxay madiina oo weliba baraduu cala nifaaqi ku gaamuray munaafiqnimadooda mid khibrad bay ahayd maahayn hata mid iska dhacdhacinay mid barbarada ma ahayn baal xididaysatay bay ahayd makuu tegey muu cumraystay odayaashii makaa la haye ninkii xuma baa la raacday soo dad jidkii xuma qaado waad leexatay ma leexanin laakiin waan islaamay rag baa isku dayay daadna inay geesaha ka garaacaan niman baa qabtay odayaalaho iyo wareebe ninkan waa reer bani xaniifa makana badarka iyo biilka iyo raashinka meeshaan ka helanka laynaga keeno waa meesha yamaama la yidhaha reerkoodii wey ninka haddaad dishaan wallan kooba dambe oo raashin iyo masaga idinka imanayna war ninkaan iska daaya bale ka badana qortaa noo gelinina wuxuu yihi nabigu dhegeyso anigi dhegeyso ramaku aniga ilaahay rasuulkaan rumeeyey maxaa daan raacay yamaama waa ku noqon waxaa ballan ilaahay ah inaan koob raashmasagaan idinka imanin ilaa maxamed soo ogolaado inuu soo ogolaado koob raashina laydinka keeni maayo ninkii waa tegey dhag cunaqabatayn dhaqaaluu kusoo rogay jiq qoraysh iyo maki iyo madiinana dagaal xeelaa ka dhaxeeya waa meesha lasoo arka lasoo bariye waxoogay meeshay cuntadii aa magaaladii yaraatay waraaq bay soo qoreen nabi xamed usoo diray ala sl waay le maamedow maxamedow waxaa timid adoona diintaada ay kamid tahay raxiimka hala xidhiiriyo ninkaana raashinkiibuu magaa maka ka gooyey dadkiina way gaajoodeen ninka nagala hadal bay yidhahdeen nin qaraabadkiiyo tar wada dhashay baa nahay nabigu waraaq buu u diro wuxuu usii daa raashinka soo raashin loo fasaxay maaha marka tolnimii iyo qaraabtinimadii innaga ninkii maanta saa yeelay maxaa la dhihi kii saa yeelay maanta muxuu noqon doon malay murtadka u imo murtadiintii waxaa ka mid ahaa nin saxaabi ahaa oo nabiga la joogay oo raggii wax igu qori jiray kamid ahaa baa ridoobay oo reemaka ah cabdillaahi bni sacd bn abi sarxi baa la dhihi jiray wuxuu yidhi maxamed waxaan uu qur-aan sheeganayo anaa anaa u sameeyey qayb kamida ah. anaa ugu dardaray wixii aan ugu darayo wixii isaga waa lii sheegay yidhi maba kale ogaba dhowr nino wuxuu ku jiray rag qof oo dhan rag iyo dumar ahaa oo maka markii la qabsanayey uu yihi xilli iyo xaram meesha lagu arkaba ha lagu dilo ibnu khatar iyo rag lamida kacbadaay ku dhegdhegeen iyagoo kacbada saaran baa seef lagaga dejiyey ninkan waxay xagga hooye walaalo ka ahaayeen cusmaan ibnu cafaan ninkii hadee cusmaan buu u tegey uu soo dhuntay wuxuu cusmaan warka maxamed yirina waad ogtahay waxaan sameeyeyna waad ogtahay ninka waa murtada kafir asliamaa meel kastana waa layga deedeeyahay niyo si wuu qaado gurigu ku dhuumiyey markay xaaladdu kala degtay ciidamadiina ninkii la helayna la helay ninkii la waayena la waayey nabiguna maalintuu intuu fadhiistay dadka islaamaya inuu ka aqbalo u fadhiistay buu intuu soo dhuumiyey buu soo kor istaajiyey rasuulkee ninka saarnada ka aqbal ninka isagaa intaa been ku hayago nabigu waa ka jeejeedsaday nin saxaabada waxaa jiray nabigoo maqlaya nadar ku galay ninkaa meeshuu ku arkaba inuu dilayo nadar ilaahay iga ta ninkiina waa taagan yao seefkuu la taagan yaha halkan ninkii ninkay u diruu rabaa ninkii oo nabiga ag taagan oon loo baaqinna uu ku celinaya nabigu kolba fiirinayaayo isha ku jabiyiiyo inuu ku yar baaqo madaxasaa ku dhihiyu sugayaa nabiguna wuxuu sugayaa nin saxaabadoo amarku bixiyey waa la ogaaye intuusan wax ka aqbalin qoorta ninka ku dhista uu nabigu sugaya cabaar markii la isfiirfiiriyey oo islaamnimadii ka aqbalay ninkiiba rasuulki nadarkaygii aw laba labada riwaaya soo aroorto midna nabigaa yihi ama dib laga weydiiye markaasu wuxuu yihi nimayo nin fiican oo intaan gacanta kala warwareegaya qoorka goye maxaa idinka waay riwaayadna waxay leedahay ninkii rasuulki nadarkaygii aw intaan sugayey maaa shaqaysa weyday ku yihi markaasu waxay yidhaahdeen adaan sugayni waa inaad noo tilmaanto wuxuu yihi innahu laa yanbaغii linabiyi an takuna lahu khaainaة اlacyun khiyaano iyo hoos ilka jabin nabi dhaqankii maaha ninkii waa laga aqbalay cismaanna lama eedaynin qarintii ninka qariyo soo dhuumiyey ninkiina ilaahay waa soo toobadii kaga aqbalayo futuuxaadkii dambe raggii door xoog la qaatay buu ka mid ahaa marka labada nin qolada xarbiyiin baa di dardaarankii wax weyn ha u arkin marka masalada dardaaranka haddii lagu yidhahdo tujuulu wasiyatu lixarbiyi lilxarbiyi innaga waxaa laga yaabaa nin yar xoogay xamaasaysan wallahi ibn naqiib waan ka shakisanay inuu ninka faqiya kitaab oo baray waan ka shakisanay gaaluu weli ka dhiganaya baddaa inay kula gashaan laga yaabaa watajuuzu lwasiyatu lilxarbiyi wadimiyi wlmurtadi waliqaatili ugu dardaarmi karaa diintiisana waxu dhumaysay wasiyaduna way asixi wakada liwaariihi dadkii ku dhexlayana waa u dardaarmi kartaa cinda almowti markaad geeriyoonayso markaad dhimanayso dadka dhaxalka wax kule waa u dardaarmi kartaa laakiin in ajaazahaa waa hadday baneeyaan ay ogolaadaan baqiyat lwarasati dadka dhaxalka laleh <clears throat> dadka dadka kale waxaad u dardaarantay wixii ilaa xadda uludkaa warasadaadu ma hor istaagi karaan qof dhaxalka wax kule laakiin haddaad u dardaaranto way diidi karaan nabigu wu a sl in allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqa qof kastoo dhaxal lahaaba xaqiisa alla waa siiyo kitaabka lagu qoondeeyey falaa wasiyata liwaariin waxaa la diidayaa dadkii dhaxalka wada lahaa u kala eexasho halka inaad ka bilowdo si aad ugu kala badiso baa la diidaya xaqana iyaga maslaxadooda darteed baa loo xanibay iyagii hadday ogolaadaanna falaa bas walilxamli ilmo calool ku jiraa loo dardaarmi karaa oo haweenta heblaah ilmahay caloosha ku wado waanu dardaarma la dhihi karaa fatudfacu waa loo dhiibayaa liman culima qofka la og yahay wujuuduhu inuu joogay cinda alwasiyati dardaaranka agtiisa idanfasala hadduu soo baxo xayan isagoo nool qof ilmihii calool xilligaa ku jiray wey ilmahan xilligaa weli calool gelin looma dardaarmi karo laakiin ilmaha la og yahay markii la dardaarmayey ilmo calool ku jiray inuu ahaa waxaa la siinayaa xoolahan markuu soo baxo isagoo nool mayd hadduu ku dhasho dardaaran male madaxu milkiyo see lagu ogaan karaa marka inuu joogay xilligii la dardaarmayayoo calooduu ku jiray see lagu ogaan sida soo socota dhegeyso bian talida waa inay dhasho liduuna sittati ashhurin lix bilood wax ka yar min alwasiyati dardaaranka laga soo bilaabo maalinkii dardaaranka iyo maalinka uu dhashay hadday lix bilood ka yar ku ku dhasho suuragal maaha inuu joogay maahane waayo uur iyo ilmo lix bilood ka yar ma jiro ilaahi subxaana watacaala markuu yihi waxamluhu wa fisaaluhu alaasuuna shahran ilmahan uurkiisa iyo naaska goyntiisu waa soddon bilood waa imis laba sana iyo barwey soo taas maa waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn labadii sana nuujin ka dhig maxaa soo haray aqalu muddat alxamli sittatu ashhurin wey aw fawqahaa ama lix bilood waa ka badan yahay wa duuna arbaci siniina afar sanana waa ka yar yahay ilmuhu haddii uu laba bilood ka badan ku dhasho iyo afar sano ka yar isagana inuu joogay baa laga soo qaadayaa laakiin shardi baa ku xihan walaa zawja lahaa haweentu nin male walaa sayida yataruhaa addoon sayid lahoo reeraystana maaha hadday nin leedahayna dekan kale inuu dhalay waa suuragala haddii saa wadan tahay sayidkeedu reeraystayna de kale inuu dhalay waa suuragala ninna ma laha sayid iyo gacdoonna maaha hadday tahayna sayidkeedii oo reeraystay ma laha ilmuhu uulka ku jiri karaa fuqahadeed maxay qabaan afar sano waxayna yidhaahdaan waay t mas'aladani mas'ale aayad iyo xadiid ma ahe waa wixii ugu badnaayee bitajriba lagu arkay waxay dhaheen awlaadu cajlaan qoys waxaa jiray saddex nin oo isdhashay mid waliba caloosha afar sanuu ku jiray bay yidhahdaan isagoo isoo ilka baxsaday buuna dhashay waa siday yidhaahdaan waynawsaa hadduu dardaarmo licabdin addoon buu xoola u dardaarmay xoolu dardaarmo addoonkaa halla siiyuu yidhi de maal maal halla siiyo la yidhi ka warran adiga oo faqabila uu addoonkii aqbalo dufica waa la siin ilaa sadiib ilaa sayidi loo dhiibi waa isaga iyo xoolihiisaba nin baa isla wuxuu u aqbalay ninkaa unbaa isla isaga dhammaantii wa wasaa bishayin waxbuu tahdun dardaarmo qofkii uma rajaca uu ka noqdo can dardaaranka saxa rujuucu ka noqoshadu way asixi wa ilwasiyatu dardaarankina wuu muri uu dardaarmay sakaraada iyo xanuun baahaye wuu soo yar fiicnaaday wuu yar roobaayo yar miigsaday damac adduun baa galay damac adduun ayaa galay wuxuu yihi waan ka noqday wuu ka noqon karaa waa tasaruf jaa-isa marka horena jaa-is buu ahaa samayntiisa marka dambana ka noqoshadiisu way banaantay waisaalatu milki milkigoo la zuuliye fiihi wasiyada iyo dardaaranka kalbayci waalhibati beyc iyo hibadu lamid yahay waxaan waa leeyahay karajurjuucu wuu ansaxayaa anaa bilqawli wuu ku ansaxayaa wy wa bilficli wuu ku ansaxayaa wa isaalatu lmulki milkigoo la zuuliye fiihi shaygii la dardaarmay kalbayci waalhibati waxaad dardaarantay adigooban dhiman baad iibisay ama qof kalaabaad siisayba aw tacriidihi lizawaalihi ama milkigaaga inuu ka baxaad u bandhigtay bian dabbarahu wuxuu ku xoreeyey gadaal buu ka xoreeyey oo wuxuu yidhi haddaan dhinto xor baa tahay aw kaatabahu addoonkiibuu kitaaban la galay oo inta haddaad ii xor baa tahay buu ku yidhi aw rahanahu rahan buu dhigayoo haddaan xaqii bixin waayo isaga hala gablaha laga goosta way aw caradahu cala albayci beec buuba suuqa u dhigay ma iibininba aw awsaa bibaycihi dardaaran kaleu ka tabadeeyayo hala iibiyaa aw adaala smahu ama magicii iyo xaqiiqadii oo dhan buu ka bedelay ahaan biantaxana alqamxa qamadidii buu shiiday aw cajana acajiina cajiinkiibuuba isku qasay oo budadii buu qasay oo cajiin ka dhigay aw nasaja algazla duntii iyo maryihii iyo xargihii buu soohay aw khalaahu wax kaluu ku daray ida kaana mucayanan hadii uu ahaa biayrihi khalaahu biayrihi buu ku daray wey idaa kaana mucayanan hadduu yahay intaasoo dhani rujuucun wey marka waisaalatu mulki mubtadihiha rujuucuntaa khabarkiid halkaasada ku hofsanaya haddii tasaruf milkigii zuulinaya ama milkigii inuu zuuliyo u bandhigaya sigaya ama isagii xaqiiqadiisiiba wax ka badelaya wax kalaa ku dhex qasayu yimaado baطalat اlwasiyatu way burtay wain maata muusaa lahu hal xaaloo kalaa soo ha oo ku buraysa wasiyada nin baa tihi hebel waxaa hala siiyo isagii waa ka hadlay lan ajaasha naftan ilaahay baa oge imisaa qof intii la yidhi hebel baa shil galo oo isbitaal yaalla intuu gaari qaatoo cararay isagii qalab intuu shil gala dhexda ku dhintay kii uu ka ordayey imisaa dhakhtar qof intuu ku yihi waktigaas u dhammaaday intaan ba noolaan kii oo nool dhakhtarkii dhintay waa fara badan yihin misaa nin intuu uhamsadan yihi haddaanan ku dilinood noolaato waa arki doontaa kii oo nool isagii qalab ama ajar ku tiri aba la dilayo labadan qof qof dhiman doona alla soo waxay dhaheen caafimaadna looma waaro cudurna looma dhinto mana geeridii uma soo degtay wain maatal muusaa lahu qofkii wax loo dardaarmay wax la siin rabayba hadduu dhinto qabla almuusi qofkii wax dardaarmay ka hor batalat ilwasiyatu dardaaranki waa burayaan wain maata bacdahu hadduu dhinto wa qabla alqabuuli isagoon aqbalin ninkii waa ka dambeeyey ninka laakiin intuu waan aqbalay iyo waan qaatay uusan dhihin buu dhintay xaqii qabuulkee uu lahaa faliwaariihi qofkii qofkan dhintay dhexalaiyo wax loo dardaarmay qabuuluha inuu aqbaliyo waraduha inuu diiday uleeyahy xaqii qabuulka iyo raddiga dadkii dhexalkiisa lahaa buu u guuri ama diidi intaas baynu baabulwasiya kaga baxaynaa markaasaan ku deerinaa ilaa bayn damiya insha allahu tacaala kitaab lfaraa'id waan sugi doonayna subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk الله أكبر الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم